alxamdu لله رب العالمين وصلى allahu على muxamedi وعلى ali muxamed وسلم تسليما kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna ولا tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat eh, xadiiskiina ugu dambeeyey xadiiskii dheeraa fawaa'id fara badan baa ku jira marka bacdu alfawaa'id oo ka mida inaynu sheegno ayaa kollay loo baahan yahay kadibna marka aynu sii yaro wadno dersiga fawaaidka xadiiska waa fara badan yihiin waxyaalo badan bay ahlucilmigu kala baxaan fawaaidka bal bacdi ka mida ayaynu doonayna aynu ku kaaftoonno insha allah fawaaidka lagala baxayo xadiiska waxaa ka mida in waxaweeye qorituurku inuu bannaan yahy oo nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu safar doono dumarkiisu maadaama ay badnaayeen ta raacaysaa waa u qori tuuri jiray qorituurka ta ku soo baxda ayaa raaci jirtay culammaduna waxay kala baxaan mas'alay kala baxaan masaladaasoo ku saabsan haddii ninkii dhowr dumaro lahaa uu qori tuuro oo ta qorituurka ku soo baxdaa safarka ay raacdo kuwii kale ha dhow in qismada iyo qaybta ama habeendhaxa in loo qaybiyo ama loo qalleeyo inaynay waajib ahayn ay noqonayso inay ka dhacayso laakiin haddii aan qorituur lagu kaxaysan ee tuu isagu doono uu kaxaysto intuu la maqnaa kuwa kale inuu u qalleeya waa saaran tahay inay ka cafiyaan mooyaane laakiin hadduu qorituur ku kaxaysto oo qorituurka tii ku soo baxday uu kaxaysto inta kale qadaa ma saarna xadiiskaa lagala baxay kaana ida araada safaran aqraca bayna nisaa'i qurcaduna dee daliil bay leedaho saddex nebi inay qori suurteen baa laynoo sheegay eh, waxaa laynoo sheegay nebi yuunus iyo nebi zakariya iyo nebi muxamed labada nebiye kale waxaa laynoogu sheegay eh, qur'aanka nebi maxamedna waxaa laynoogu sheegay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa axaadiista laynagu sheego kani ka mid yahy waxa qorituurku haddaba galaa waa wixii loo siman yahay oo wa an tastaqsimuu bilaslaam kama hor imanayso qorituurka halkaa lagu tilmaamayey waxa weeye waa wax laga faashanayay ku saabsanaayeen saas aawadeed ashyaada dadku u siman yihiin qorituurka waa lagu kala bixi karaa waana tii xadiiskiina ay ku soo aroortay low yaclamu annaasu ma fi aladaani wasafi alwali uma lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu calayh hadday dadku ogaan lahaayeen waxa ku sugan safka koowaad iyo adaanka waxa ku sugan in la addimo fadiilada ku jirta hadday ogaan lahaayeen dabeedna si kale ayna ku heli kareen inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahaayeen marka inuu qorituurku mashruuc yahaa laga qaadanayaa oo lagala baxaya masaaisha kale lagala baxayo waxaa ka mid a ah caaisha dee waxay ahayd mid fadli badan oo zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam marka khadiijo laga yimaado inta kale oo dhan way ugu fadli badnayd iyadaa ka mudnayd oo ka fadli badnayd khadiijo culammadu waa isku khilaafaan ma khadiijaa fadli badnayd mise caaisha fadli badnayd culamada qaarkoodba mid bay fadilaan culamada qaarna tafdiil jus'iyay sameeyaan oo ay yidhaahdaan marka laga eegaayo xaggii saabiqada iyo islaamnimada inay usoo dheeraysay iyo nebiga calayhi asalaatu wasalaam fii awaa'il albictha markii ugu horraysee nebiga lasoo diray inay nebiga taageertay oo u gargaartay marka xaggaa laga eego khadiijaa ku fadli badan marka laga eego wakhtigii dambe cilmigii ay ka xambaartay iyo nebiga sala allahu aleyh wasalam siday ugu samafashay iyo cilmiga badan ay ka xambaartay oo ay marka waxaweye noqotay mid oo markaa cilmi leh eh, axaadiis fara badanna soo warisay xaggaa marka laga eegana waxa fadli badan caaisha laakiin taasi tafdiil mutlaqa maaha waa tafdiil juia waa tafdiil jusia culamada qaarkoodna waa ka tawaqufeenba tamaaman oo midnaba may jasmin oo may odhan tana fadli badan laakiin zawjaadka kale waa ka fadli badnay marka waxaa laga qaadanayaa cidda fadliga leh in la imtixaano ayaa markaa laga qaadanaya oo waxaweeye yacni markaa dadka ahlulfadliga ah imtixaan inuu heleelo ayaa markaa laga qaadanaya safwaan bnu mucaal yani isaguna wuxuu ahaa faadil buu ahaa yani saxaabi fadli leh oo dhowrsoon ayuu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wa ammaana marka waxaa laga qaadanayaa cidda ahlulfadliga ah in waxa weeye markaa la imtixaano imtixaanna ay haleelaan ayaa laga qaadanaya tanna imtixaanaday ka mid ahay waatii xadiis ku soo aroortay ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa dadka waxaa markaa ugu daran xagga imtixaanka nebiyada marka taasna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye imtixaankaasi saa u yimaado laga qaadanaya calaa kulli xaal culamada qaarkood kutubo gaaray ka alifeen oo aada ugu dheeraadeen mawduucaas fadaaisha marka yani ku jirta ama masaa'isha ku jirta ama fawaa'idda lagala baxaayo aad iyo aad ayay marka ugu dheeraadeen waxaa ka mid ah zawjadu markay korka u baxayso oo ay doonayso debadda inay u kor tagto inaynay idan u baahnayn oo umuuraha curfiga caynkaasoo kale ah ee caadadu ku dareertay ee xawaa'ijtooda ah dumarku inay u bixi karaan baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa markay waalidadeed soo booqanayso inay markaa idan weydiisanayso waayo caaisha nebiga calayhi salaatu wasalaam bay idan weydiisatay si ay markaa waxaweeye waalidadeed ugu tagto arrinkana xaggooda arrinkana xaggooda ay ka soo xaqiijiso waxay ka mid tahay masaa'isha xadiisku ku tusinayo ayay marka ka mid tahay waxaa ka mida ah masaa'isha lagala baxaayo xadiiska marka waxa laga daliishanayo wakhtiga masaa'ibka in la sabro ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya sabirka caaqibadiisu inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa shay shara oo yimaada haddana markaa nisbada dadka qaarkood inuu khayr u noqonayo ina aladiina jaauu bilifki cusbat minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum isagoo been abuurka iyo masabidkaasi uu shar yahay ayaa haddana waxaa allah inoo sheegay nisbada mu'miniinta inuu khayr u yahay yacni markaa saasaa laynoo sheegay taasina waxay ka mid tahay fawaa'idda lagala baxaayo ayay ka mid tahay yacnii khayr buu sababayaa khayrna iyaga waa u yahay marka haddii ay ku sabraan wuxuu arrinkaasi yeelayaana ma jiro thawaab iyo ajar baynay markaa ka helayaan thawaab iyo ajar ayay ka helayaan waxaa ka mida masaa'isha marka lagala baxaayo in waxa weeye xirsiga adduunyada lagu dadaalayo ee badani inuu markaa sababi karo yacni wax aan markaa la mahadin ama la jeclaysan oo dadaalkii badnaa markaa doonitaanka bahashii markaa qorta ugu jirtay yani markaa ay aadka ugu dadaalaysay raadinteeda ayaa ka dibriday oo u sababay markaa ciidanka inuu ka guuro taas yadaa u sababay yani xirsigaa zaa'idka ah maalka dee waxaa kaloo laga qaadanayaa maalka marka waxaweeye inaan marka waxa la dayicin oo waxaweye marka la ilaaliyo laftiisa waa laga qaadanaya lakiin waxaynu ka hadlaynaa culamada qaar kala baxeen yani xirsiga zaa'idka ee aadka u dheeraadka ah ayaa wuxuu sababi karaa yacni shay marka waxa weeye yacni markaa aan la jeclaysan buu markaa sababi karaa in laga guuro waxaa sababay yacni markaa dadaalka aadka markaa ay ugu dadaalaysay oo doonitaankii ay aadka ugu dheeraatay taas ayaa sababay waxaa ku sugan caaisha marka waxa weeye nimankii qaadayay hawdajka inay marka waxa tidhi u cudurdaartay siday marka waxa weeye u tabi waayeen inay cudurdaartay oo ay tidhi dumarka ayaa markaas fududaa cunto badanna may cuni jirin saas aawadeed yacni maadaamay aad u fududaayeen may kala garan inaan ku jiro hawdajka iyo inaanan ku jirin ee waxay u qaateenba inaan ku jiray u qaateen marka taasna waxa weeye nooc cudriya inay u sheegayso ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sida marka waxawaye saxaabada nebiga sala allahu alay slam ay u xushood badnaayeen waayo may odhan aan hubinno ma ku jirtaa ama wax la mida yacni markaa safwaan ibnu mucatal laftiisu lama sheekaysan lama hadlin waxba ma weydiin yani istirjaaca waxaan ahayn uma dhaafin istirjaacaas uma dhaafin yani marka waxay ku tusinaysaa siday marka isaga ilaalinayeen yani markaa inay albaabka fitnada marka garaacaan siday isaga ilaalinayeen oo dumarka hadalkooda iyo marka sheekadooda ajnabiyaadka ah ay isaga dhowri jireen taasna waxay ka mid tahay fawaaidda lagala baxaayo ayay marka ka mid tahay waxaa ka mid a ah fawaaidda lagala baxaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam heybka inaanu ogeyn qadarka looga waxyooday mooyaane wax kale inaanu ka ogeyn waayo dee in sawjadiisii maqan tahay nebigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam mana ogeyn hadduu og yahay waa loo baaqan lahaayo wuxuu odhan lahaa caaisha maqane markiisa markaas suga ayuu odhan lahaa markii dambe ay dhaqaaqeen xataa ma ogeyn waxa uu moodayey inay marka waxa weeye tulidda saaran tahay oo hawdajka ku jirto ayuu moodayey sidii buu u haystay ilaa markay degeen yacni waxa weeye oo safwaanna soo gaadhay marka waxa weeye ay tuliddii safwaan ay ka soo degtay xaaladda noocaasa ah ayuunbu marka waxa weeyaan ogaaday siday dadka kaleba u ogaadeen marka cilmulghaybka qadarka loo waxyooday bes buu ka og yahaye wax kaloo ka dheeraada ma oga caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuul marka loogamana jeedo si mutlaqu markaa u ogaanayaayo waa qadarka loo waxyoodo bes wixii kale wuxuu kala mid yahay dadka ayuu markaa kala mid yahay dadka ayuu kala mid yahay taasina waxay ka mid tahay fawaa'idda ictiqaadiga ee lagala baxaayo ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mida maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu marka waxa weeye jihaadka ugu dadaali jiray ayaa marka ku sugan oo waxa weeye safaradiisu marka ama jihaad ama xaj ama cumro ama hijradii u hijrooday madiina ayuunbay safaradiisu ahaayeen nebigu u safri jiray calayhi salaatu wasalaam xilliyadii dambe wuxuu markaa ku koobmayba ee uu madiine tegay safarkiisu inuu ama noqdo inuu xaj u safraayo ama inuu cumro u safraayo ama inuu jihaad u safrayo yacni markaa intaa midunbay noqotay markii dambe safarkiisa uu u safraa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida ah, yani fawaaidda marka waxa lagala baxayo musiibada marka qofka dhibaata haleesho oohinta uu ooyayo isagaan barooranayn inaynay sabirkii diidayn sabirkii inaynay diidaynin oo caaisha marka waxaweye musiibada ay dareemayso iyo dhibaatada ay dareemayso daraaddeed way ooyeysay haddana oohintaasi dee sabirkii marka uma diidin sabirkii uma diidin waxaa kala duwan yani baroorta iyo oohintiiyo ilmada dareeraysaa yani waa laba shay oo marka kala duwan marka miday sabirkii diidaysa maaha saas aawadeed bay marka dambe odhanaysaa fa jamiil wallahu almustacaanu calaa maa tasifuun ay soo qaadanaysaa marka sabirkii inay ku sugan tahay oo sabrayso ayaa markaa laga fahmaya xadiiska nebiguna waa u taqriiriyo kuma tacaqubin oo ma odhan waxa weeye sabir wanaagsan marka lamaad iman saas yadaa kuma odhan ee waa u taqriiri waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda marka waxa weeye arrinka noocan ah ee masabitka ah marka hore maamushay inay ahayd cid munaafiqa ah cid munaafiqiinta ka mida ah. oo cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul inuu ahaa marka dambena marka mu'miniinta qaarkood in lagu kediyey ciddii ahluliimaanka ee lagu kediyey ee arrinka noocaasa ah, ee ka qayb qaatay markii dambe waa ka toobad keeneen waa wanaagsanaadeen xadkiina waa laga jaray xadkiina waa laga jaray saas aawadeed yani markaa waxay noqonaysaa attaa'ibu min adembi kaman laa demba lah kii markaa dembi ka toobadkeena wuxuu la mid yahay sidii mid dembi lahayn oo kale ayuu markaa la mid yahay xuduudduna waaba kafaaraat alxuduudu kafaaraatun liahliha saas yadaa weyi waxaa kaloo ku sugan sida markaa caaisha ay ugu dadaalaysay yani markaa xijaabkeeda iyo jilbaabkeeda iyo asturkeeda iyo wejigeeda inay qariso siday ugu dadaalaysay ayaa xadiiska markaa ku sugan oo laga qaadanaya oo waxay tii markii aan baraarugay ayaan marka oo istirjaaciisii uu leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun aan ku baraarugay ayaan wejigayga waxaan ku daboolay tidhi markaa jilbaabkaygii baan ku daboolay fakhammartu wajhii bijilbaabii wawallaahi maa kallamanii walaa samictu minhu kalimatan hayra istirjaacihi xataa anaaha raaxilatah marka waxaa laga qaadanayaa siday markaa ugu dadaalaysay yani xijaabkeeda iyo wejigeeda inay asturtoo qariso eh, ayaa markaa laga qaadanaya zawjaadka nabigana calayhi salaatu wasalaam wejiyadooda inay qariyaan waa saarnayd inay wejiyadooda asturaan oo qariyaan ayaa saarnayd waxaa markaa ka mida eh, fawaa'idda marka lagala baxaayo cid marka ahlulfadli inay markaa dambaabi karto khaasatan ciddii marka ahlulbedri ahayd ee beder ka qayb gashay dembi inuu markaa ka dhici karo oo qowlka odhanaayo dembiba kama dhici karo kabaa'ir inuu khalad yahay oo mistax dee waxaweeye waa kaa dembigu ka dhacay marka inuu dembi ka dhici karo laakiin dembiga inayna ku sugnaanayn ay ka toobad keenayaan oo xaaladoodu wanaagsanaanayso ayuunbaa ku sugan oo waxaweye makhfiradii iyo dembidhaafkii ay helayaan yani marka ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan ummu mistax fadligeeda ayaa ku sugan iyo inay marka waxaweye ilmaheedii inankeedii ay dhashay markuu waxaweeye markaa qaldamay oo dembigaa uu galay inana ugu xeeban inuu inankeedii yahay oo ay marka waxae tidhi e, tacisa mistax ay saas yada a way naqdinaysaa waxay ku maagaysaa arrinkaa inuu galay dembiga ah ayay ku maagaysa caaishana way daafacday waxaa laga qaadanayaa cid ahlulfadliya ama cid wanaagsan ama cid arrinkaa aanad ku ogayn xumaan inuu ku sugan yahay haddii wax laga sheego marka aan munaasib ahayn ama xun in marka la daafaco oo waxay tihi atasubiina rajulan shahida badraa ma waxaad caayaysaa nin beder ka qayb galay miyaad caayaysa waa ku inkiraysa yacni ha caayin bay ujeeddaa ha caayin marka waxaw fadliga reer beder saxaabada dhexdooda ku lahaayeenna xadiisku marka waa ku tusinaya oo waa tilmaamaya dabeed markaasay khabarkii u sheegaysaa ay u tilmaamaysa uga warramaysa khabarkii markaasay uga warramaysay waxaa ku sugan xadiidka oo laga qaadanayaa ehelka in loo wanaagsanaado loo dhimirsanaado waayo caaisha waxay tidhi ludfigii iyo dhimirsanaantii aan nebiga ka arki jiray maanu markan ka arag waxoogaa marka waxaweye dhibtan yani aawadeed ayaa markaa sidii uu markaa yani aad markaa igu naxariisanayey ee aad igu dhimirsanaa baan tii ka arki waayey shay kale aan qoonsado ma arag bay tii shay kaloo aan qoonsado ma arag bay tidhi marka inuu ehelkiisa nabigu u wanaagsanaan jiray waana siduu yidhi marka waxa weeye khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlih nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku khayr badan cidda ehelkiisa ugu khayrka badan ee ugu wanaagsan anigaana marka ehelkayga ugu wanaagsan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani markaa sidaan ehelkayga ugu samafalaayo oo wanaajinayo yani cid u wanaajinaysa ma lihdin baa markaa laga tilmaamaya sidaas ayaa marka laga tilmaamaya xadiidkan waxyaalaha lagala baxayo waxaa ka mida oo laga qaadanayo wakhtiyada marka waxa dhibaatooyinka in cid markaa ahlulfadli ah yacni lala tashado oo lala shawro waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedhay caliy bnu abi taalib iyo usaamatu bnu zayd labadooda ayuu la tashaday oo uu tala weydiiyey labadooda ayuu la tashaday oo uu tala weydiiyey marka cidda ahlulfadliga in lala tashado waqtiyada marka waxa dhibaatooyinka ayaa laga qaadanaya ama umuuruhu qofka ku soo darriyaan marka dabeedna waa la taliyeen waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda mustashaarka lala tashadaa inuu sida aslax wanaagsan ee wanaagga badan ee habboonaanshaha badan inuu kula taliyo si daacadnimo ah taasaa laga qaadanaya saas aawoodee usaamat ibnu zayd waxa weeye khayrka iyo wanaagga uu ka og yahay yacni markaa iyo jacaylka uu nebigu jecel yahay ehelkiisa yacni taas aawadeed ayuu u nasteexeeyey ou yidhi marka waxa weeye wax arrinkaa bedelo ma hayno ehelkaagii weeye marka ehelkaaga hayso khayr waxaan ahayna kuma ogin saas yadaaba ku yidhi calina marka waxa weeye wuxuu doonayay nebiga markaa inuu hamiga iyo hamiga ku sugan inuu markaa ka baxa ayuunbuu doonayey ugama jeedin wax kale marka ugama jeedin nacaybu caaisha necbaana marka hadalka uma odhan dabeedna wuxuu ku yidhi marka waxaweeye muqadimo wuxuu ka dhigay inuu yidhi ilaahay kuma cidhiidhiyin dumarka ka soo harayna way fara badan yihiin bimacnaa haddii aad furto yacni dumar kalead guursato waad helaysaa oo wanaagsan waad helaysaa inuu xumaan ku sheegay maaha caaisha inuu waxaweeye marka caaisho necbaa ma aha wuxuu uga jeeday nebiga inuu u raaxeeyo hamiga iyo hamiga uga raaxeeyo ayuu markaa doonayey marka go'aanka hadduu qaato inuu marka waxaweeye yacni marka aanu dumar yacni wanaagsan u guursado inaanu waayeyn ayaa marka laga tilmaamaya ishaara khafiifana wuxuu ku jiraa dee markaa iskaba fur maxaad isku dhibaysaa yani macnuhu saasuu dhacay laakiin kuma jesmino miduu yidhi sidaa yeel marka uu yani markaa yidhi maaha nowcan maa cardi oo kale u egta cardi oo kale ayuu eg tahay uu uga jeeday qasadka wanaagsan waxaana weliba sii caddaynaya dee bariiruu yidhi weydii iyadaa u xogogaalsane inantan marka waxaweeye bariire ee la joogjoogtaa ka warayso saas iyadaabuu ku yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidii buu yeelay bariiru weydiiyey iyaduna waxaweye waxay u sheegtay wax eebo ay ku ogtay inayna jirin yacni markaa in yaroo da'yaraana jirta bay tidhioo yacni markaa qooshka inay ka seexato oo riyuhu ay cunaan ama ay cabbaan intaasaa jirta intaana da'yaraantaa keenaysa waxaa laga qaadanayaa qofku haddii markaysa marka ceeb laga sheego ceebtaa cudurdaar uu leeyahay cudurdaarka in la raaciyo ya cudurdaarka in la raaciyo cudurdaarkii way raaciso waxay tidhi waxa weeye laa waaladii bacasaka bilxaqi in ra'aytu minha amran akhmishu calayha aksara min annaha jaariyatun xadiisatu sinni tanaamu can ilcajiin marka waxay hormarisayba yacni waxa weeye da'yaraanta ay da'yar tahay in arrinkaas sababayso fata'ti daajinu fata'kuluh yacni saasay markaa tiri waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni markaa gabadh in lala tashan karo yani marka waxa yani in lala tashan karo ayaa laga qaadanaya haddii waxa weeye markaa yani run iyo wanaag lagu yaqaano in tale la weydiin karo ayaa marka laga qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam yani saxaabadii buu khudbadeeyey waxaanu yidhi iga cudur daaraya oo ninkaa iga dhaahinaya dhibtiisu ay ehelkaygii gaadhay yani waxaanay markaa wallaahi ehelkayga kuma ogi khayr mooyaane wax kale khayr waxaan ahayn kuma ogi waxayna sheegeen nin markaa aanan ku ogayn khayr mooyaane wax kale umana soo geli jirin ehelkayga mooyaane isagoo iweheliya waxaa laga qaadanayaa dumarka ajnabiyaadka inaan loo gelin yacni waxa weeye iyadoo ama markaa maxram aanu kula socon ama zawjkeedii aanu kula socon inaan loo gelin ayaa markaa laga qaadanaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saas yadaa buu yidhi saxaabadii markaa qaarkood markaa saas yadaa bay yidhahdeen annaga kaaga cudur daarayna yacni saas yadaa markaa yidhaahdeen oo sacd ibnu mucaad uu hadalkii marka uu yidhi waxaanu doonayay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu marka u hiiliyo oo daafaco ayuu markaa doonayey marka dabeedna marka cibaaradii siduu u dhigay ayaa markaa sacd ibnu cubaada uu isagu dhibsaday oo marka waxaweeye yani arrinka noocaasa u dhibsaday caaisha marka waxa way ammaantay sacd ibnu cubaada laakiin waxay tilmaantay maalintaas in marka xamiya ay qaaday ayuu marka tilmaantay waxaa laga qaadanaya ruux saalixa inay dhici karto inay xamiya qaado yani marka ayaa laga qaadanaya lakiin waa inagii soo sheegnay inaanu taa ku sugnaanee markii dambe u wanaagsanaaday hadalkii aynu soo naqlinay culamada qaarkood ay yidhahdeen shekhulislaam ibnu taymiya yani cid kasta oo saxaabada ka mid ah oo dembi ku dhacda waxay noqotaa markii dambe dembigii inay ka toobad keento xaaladdooduna ay wanaagsanaato waxaa kaloo laga qaadanaya munaafiqiinta in la daafaca inay tahay khasla nifaaqiya ayaa markaa laga qaadanaya waxaa marka laga qaadanayaa eh, in marka islaaxa lagu dadaalo haddii fitno laga baqo dadka la islaaxiyo la hagaajiyo dhexdooda yani la kala dejiyo taas yadaa in laga shaqeeyo ayaa marka laga qaadanaya horena waa usoo tilmaannay oo waynu tilmaanay ta noocaas ah waxaa kaloo laga qaadanaya yani hadallada marka waxa la furfuranayo in waxaweeye marka lagu furfurto marka waxaweeye yani sida khuabkao kale yani marka lagu furfurto ayaa laga qaadanaya qaalat fatashahada uma qaala marka shahaado keliyana looma jeeda waxaa laga tilmaamaya istiftaaxii saas aawoodee riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray faxamid allaha wa calayh allah buu mahadiyey rabbina markaa waa ammaanay rabbina waa mahadiyey saas yadaa in markaa riwaayaadka qaarkood ay kordhinayaan dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu wuxuu ku yidhi haddii aad markaa dambowday ilaahay dembidhaaf weydiisto oo u toobadkeen waayo addoonku hadduu markaa dembiga qirto toobad keeno ilahay waa ka toobad aqbalaa waa ka toobad aqbalaa marka waxaa laga qaadanayaa in cid waxa weeye aan dembi ku sugnayn haddii sharti lagu xidho la yidhahdo haddaad dambowday caynkaa yeel oo toobad keen inaynay ahayn dembigii in la isbaatinayo la sugayo inaynay ahayn ayaa markaa laga qaadanaya cidna siaa lagu waanin karo waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii dembi ka toobad keena dembigii in laga dhaafaayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxa faadilka ee fadliga lihi inuu dembaaba inay dhici karto waayo shakhsigu yacni aan nebiga ahayni macsuum ma ahoo dembi kama dhowrine waa dembaabi karaa waa qaldami karaa waa qaldami karaa inkastay ahlucilmigu marka ay yidhaahdeen markii dambe sida markaa adiladu ay ku tusinayso gabadh markaa nebi qabaa marnaba may siinaysan maa baqat imra'atu nabiyin qad yacnii haweenay nebi qabaa weligeed may sinaysan waxaana laga qaatay aayadahan soo degay ayaa markaa laga istimbaaday alkhabiiaatu lilkhabiiiina walkhabiiuuna lilkhabiiaati waalayibaatu lilayibiina aayaadkaasaa laga istimbaaday marka waxa weeye waayo zinadu waa khubsi waa shay xun weeye marka waxa weeye aayadihii ku soo degay qisada ifkiga baa macnaha noocaasa laga daliishaday oo marka waxa weeye haweenay nebi qabaa weligeed may sinaysan taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha marka waxa laga istimbaaday sidaas aawadeed aayadda suuratu taxriim ku sugan kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa ahlucilmigu waxay dhahaan khiyaanadu waxay ahayd khiyaana fi ddiin laa khiyaana fi lfiraash xagga diinta inay khiyaamo ka sameeyeen bay ahayde xagga firaashka iyo gogasha inay khiyaamo ka sameeyeen maaha yacni saas ayay culammadu ay markaa yidhaahdeen marka inay sinaysteen loogama jeedo yacni saas iyadaa loogama jeedo waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ruuxu shaygaanu cilmiga u lahayn inuu ka gaabsado waxaa kaloo laga qaadanayaa wakaaladda ruuxu inuu cid wakiilan karo oo hadalkii waxay tidhi aabbaheed iyo hooyadeed bay tidhi iiga jawaab waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda marka waxaweeye weyn in hadalka loo xil saaro ayaa laga qaadanayaa marka caaisho hooyadeed iyo aabbaheedna way ka gaabsadeen arrinkii oo waxba kamay odhan waxba markaa kamay odhan arrinka noocaas waa ka gaabsadeen arrinkaas waa ka gaabsadeen iyagoo markaa waxaweeye yacni markaa u qaba inaan waxaasi jirin haddana waxa weeye marka waa ka gaabsadeen waxaana markaa ku tusinaysaa inay sidaa u qabeen caaisha marna ma sheegin inay ku yidhaahdeen su'aale inay aada u weydiiyeen oo yidhaahdeen arrinkaa ma hubtaa waxma kaa dhaceen caynkan sida ee markii ay hooyadeed weydiisay arrinkii isla markii waxay ugu jawaabtay yani waxaweye gabadhii markaa nin jecel yahay oo nin qabaa ninkaas agtiisana mansilo wanaagsan ku leh waxa weeye kolley wax badan baa laga sheegayaa wax badan ayaa laga sheegaya marka inay sabirto ayay marka u tilmaantay caynkaas yadaa u tilmaantay waxa marka laga qaadanayo xadiiska waxaa ka mida waxyigu siduu cuslaa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa inuu caaisho ilaahay beri yeelay saas aawadeed maadaama uu ilaahay ka beri yeelay oo caddeeyey zino inayna shaqo ku lahayn markii ilaahay beri yeelay dabadeed ruuxa zina ku gana oo yidhaahdo waa sinaysatay ahlucilmigu waxay yidhahdeen waa gaaloobaya liannahu yukadibu alqur'aan sababtuna waxay tahay qur'aankii buu beeninaya culammaduna waxay ku naqliyeen arrinka ijmaac ahlucilmigu dhammaan isku waafaqsan yihiin in waxaweeye eh, haddii markaa zina lagu gano mar dambe lagu gano zino in lagu gaaloobayo millada laga baxaayo ayaa marka culammadu ay isku waafaqsanyeen ijmaaciyana waa ku soo rareen arrinkaas marka arrinka uu ilaahay ka beri yeelay inay ka beri tahay waa in la ictiqaadiya oo marka wax la rumeeya marka la yidhi waxa weye ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum waxaan usii jeedaa waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim yacni kaasi wuxuu ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul sida xadiiskuba sheegaayo ninkii munaafiqiinta u madaxda ahaa ayuu ahaa haddaba waxaa ku sugan aayadda minhum baa ku sugan marka xagga daahirka iyo muuqaalka sare marka laga eego muslimiinta iyo mu'miniinta daahir ahaan uga mid ahaa laakiin xaqiiqatan ugama mid ahayn waayo baatinka wuxuu ka ahaa gaal ayuu ka ahaa gaal ayuu ka ahaa marka biictibaari daahir ayaa marka minhum loo yidhi minhum saas ah ayaa markaa loo yidhi marka xadiiska calaa kulli xaal fawaaid badan baa lagala baxaya fawaaiddii lagala baxayena bacdi ka mida ayaynu tilmaannay manaynaan marka waxani badin fawaaidaynu markaa sheegayno marka loo eego nisbada xadiisku waxa fawaaidka uu koobsanayaa siday u fara badan yihiin marka waxa weeye maynaan badbadin xadiiska can cabdilaahi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam cabdulahi bn mascuud waxau yidhi rasuulka ilaahay sal allahu aleyh wasalam waxau yidhi man xalafa calaa yamiinin kii dhaarta oo dhaar ku dhaarta wa fiiha faajirun isaga oo dhaartaa fujuur kula yimi oo ku dembaabay yacni ku been sheegaya fujuurku waa beenti yacni faasiqnimadii weeye hadda been baa loo jeeda isagoo dhaartaa ku been sheegaya liyakhtatica biha maala mri'in muslimin uguna dhaarto si uu ugu goosto dhaartaas maala mri'in shakhsi maalkii ama qof maalkii si ugu goosto ugu qaato ugu dhaarta dhaartaa beenta wuxuu ugu dhaaranayaa si maal cid kale leedahay buu ugu qaadanaya maal qof muslimi leeyi shakhsigaasoo muslimin muslim ah maalkiisa si uu ugu qaato oo ugu goosto ku dhaarto dhaartaa beentaa laqiya allaaha wa calayhi khadbaan allah wuxuu la kulmayaa walxaal huwa isagu calayhi khadbaan allah uu isaga u cadhaysan yahay ayuu allah la kulmaya xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkan wuxuu ku tusinayaa dhaarta beentee lagu dhaarto caaqibadeedu inay xun tahay dembi kabaa'ira inay tahay maadaama waciidkani uu soo arooray laqiya allah wa huwa calayhi khadbaan waxaa laga qaadanaya inay tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inay ka mid taho aynay ahayn mar haddii waxa weye cuquubo makhsuusa ah aakhire laynoogu sheego cadho ilaahay laynoo sheegay inuu iyadoo allah u cadhaysan yahay uu la kulmaayo waxaa laga qaadanaya in kaba'ir dunuubka ka midtay dembiyada kuwooda waaweyn waxaa kaloo laga qaadanayaa sifatu in allah loo sugaayo allah inuu cadhoodo in la sugayo cadhada ilaahayna lama mid aha cadhada makhluuqaadka waxaa loo ictiqaadinayaa inay marka ka duwan tahay laysa ka milihi shay ilaahay wax la midoo shabbaha ma jiro marka waxa weye sifaatka ilaahay isku ariiq baa la marinayaa cadhadana marka halkii la mariyey sifaatka kale ayaa la marinaya yacnii inta marka waxawe cadho loo diido ma aha laasimka cadhada in la odhanaayo waa loo sugayaa yacni sax maaha saas asalka cadhada waa in allah loo sugaa laakiin waa in la yidhaahda cadhada ilaahay ma shabbahdo waa lama mid aha cadhada makhluuqaadka ee waxaweeye way ka duwan tahay oo khasaaista ilahay baa la socota lawaasimta qaarkood ay soo aroorinayaan oo ku saabsan cadhada waxaa la yidhahdaa wakhalayaanu dami iyo wax la mida dabeed marka waxaweye taasina ilaahay mustaxiil bay ka tahay waxyaalahaas waa takalluf laynoma dirin nuhiina can itakalluf yacni kayfka ay tahay inaynu ogaanaano inama saara yacni ashyaadan marka waxaweeye in la yidhahdo sidan iyo sidan bay cadhadu tahayna waxa weeye waa tafaasiil aan laynoo diran weeye waa in asalka markaa sifada rabbi lagu sifeeyaa oo loo sugaa laakiin tashbiih laga nafiyaa kayfka iyo qaabkana laga gaabsadaa sida sifaatka ilaahaye kaleba halkaa loo marinayo ayaa iyadana loo marinaya xadiiska waxaa ku sugan waciidku wuxuu ku xidhan yahay umuuro dhowra allah in lagu dhaaranaayo beenna loogu dhaaranayo xoolo muslimna lagu qaadanayo dhaartaa beenta waa yamiinulkhamuus weye yamiinulkhamuusna waxaa loo yidhi xadiis kalaaba sheegayey yani qofkii waxay quusinaysaa oo ay gelinaysaa markaa naar naar bay u sooqaysa saasa alyamiin lkhamuus markaa loo yidhi sidaas ayaa loo yidhi ahlucilmigu waxay yidhaahdeen maala mri'in muslimin ayaa ku sugan hadduu xoolihii dimiga ay tahay ama mucaahadkana waa la mid bay yidhaahdeen laakiin muslimka waxaa loo sheegay haalibkaa caynkan ahaa oo waxa weeye ciddii markaa hadda ay dhici karto qofka muslimkii xoolihiisa inuu markaa dhaar beena ku qaato waxaa u haaliba eh, inuu markaa muslim yahay waayo iyagaa markaa dee khalabadii leh yacni markaa ahludimihii iyo mucaahadiintii way iska kooban yihiin way iska yar yihiin yacni marka maadaamay sidaas tahay ayaa loo soo gaar yeelay laakiin mafhuum mukhaalafo ma laha waxaanay yidhaahdaan culammadu wasfi haddii la keeno oo uu ku soo arooro cala sabiili haalib sidii haalibka ahayd uu ku yimaado mafhuum mukhaalafo ma yeesho mafhuum mukhaalafo ma yeesho marka hadduu dimi yahay ama mucaahad yahayna wuxuu noqonayaa mid la mida ayuu noqonayaa in maalkiisa la qaato waayo maalkiisu waa dhowran yahay oo waxauu yeelanayaa cismadii ayuu yeelanayaa oo sharciga ayaa dhowray marka saas aawadeed yani marka wuxuu noqonayaa mid la mida ayuu noqonaya inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa loo soo gaar yeelay waxaa dhici karta inay tahay maalka dimiga dembi ha lahaado ee dembigiisu inuu ka yara khafiifsan yahay kan maalka muslimka ka khafiifsan yahay ayaa markaa dhici karta ixtimaal bay ku yidhaahdeen bacdu ahlicilmi xadiiska can abi hurayrata can nabiy sal allahu aleyh wasalam nabigu wuxu uhi laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum laa tusadiquu ha rumaysanina ahla alkitaabi ahlukitaabka ha rumaynina walaa tukadibuuhum hana beeninina bimacnaa warkay idiin sheegaan yani hana rumaysannina hana beensanina waayo haddaad rumaysataan waxaa dhici karta taxriifkoodii iyo bedelaaddoodii inay tahay oo deed aa iska rumaysateen haddaad beenisaanna waxaa dhici karta xaq allaha soo dejiyey inaad beenisaan wa quuluu waxaad tidhahdaan aamanna billaahi wamaa unzila ilayna yacni waa rumaynay allah wamaa unzila ilayna kiina lagu soo dejiyena waa rumaynay yacni kii hortaayee la soo dejiyena waa rumaynay sidaas markaa dhaha ku gaabsada sidaas markaa wuxuu dhahaa xadiiska waxaa laga qaadanayaa ahlu kitaabka waxa ay sheegaan oo kutubtoodii ay ka sheegaan inaan lana rumaysan lana beensan ahlucilmigu waxay dhahaan tafsiil baa ku sugan arrinko xaalaad kala duwan bay leedahay ahlu kitaabku waxay sheegeen mar waxay noqonaysaa wax sharcigeennuga rumeeyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam laga hayo in arrinkaasi sidaa yahay ama qur'aanka ha ku yimaado ama sunnada nebiga ha ku timaadabe iyo wax markaa beenintiisu qur'aankeenna ku timi ama waxyiga nebiga loo waxyooday ay ku timi iyo shay maskuutu canhu ah oo laga aamusay oo labada midnaba wax rumaynaya iyo wax beeninaya toonna aanu sharcigeenna ku sugnayn saddex nooc bay kala noqonayaan shaygii rumayntiisu ay sharcigeenna ku soo aroortay ahlu kitaabka cid ka mida ah hadday inoo sheegto waa rumaynaynaa waxaynu u rumaynay inuu sharcigeenna ku yimi oo sidaa ugu yimi baynu u rumaynaynaa haddii sharcigeenna wax beeninayaa ku yimaadeenna oo inoo sheegaanna waa beeninaynaa waxaynu u beeninaynaa inuu sharcigeennu beeniyey daraaddeed taasna saa weeye masalan haddaynugu yidhaahdaan sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma sugnayn kitaabkayagii dee waa beeninaynaa laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ma soo gelayso waayo allah baa inoo sheegay dee in markaa sifadiisu ku sugnay wa mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed haddama aragta hadday yidhahdaan rajmigu kitaabkayaga kuma oolin waa beeninaynaa waayo rajmigu inuu kitaabkooda ku yaalay oo kitaabkii towraadeed ku yaalay dee waxaweeye qur'aankuba waa inoo sheegay sunnada nebiga iyo axaadiista nebigana waa ku soo aroortay wakhtigii nebigana calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen kuma sugna aayatu rajmi kitaabkayaga oo la yidhi markaa towraad bal hadda la kaalaya faatuu bitowraati fatluha in kuntum saadiqiin oo towraaddii ay keeneen dabeed waa tii marka ay saareen meesha mawdica ay ku qoran tahay aayatu rajmi ayuu suulka saaray fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha markaasaa wuxuu akhriyey intii ka horraysay iyo intii ka dambaysay labada mid walba akhriyey intii ka horraysana waa akhriyey iyadii waa ka booday suulku ku hayaa intii ka dambaysayna waa akhriyey cabdullahi ibnu salaam baa yidhi yaa rasuul allah aayatu rajmi waxay ku taallaa mawdica uu suulka ku hayay ku taallaa ka qaad dheh ka qaad baa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faida aayat rajmi taluux waaba aayat rajmiga cad ya marka waxa weeye shay markaa kitaabkeennu uu caddeeyey inay markaa been tahay hadday inoo sheegaan waa beeninaynaa shay kitaabkeennu inoo caddeeyey inay runtoo sidaa tahayna waa rumaynaynaa shayga labada midnaba aan kitaabkeennu inooga sheegin oo wax rumaynayana inooma sheegin wax beeninayana inooma sheegin waxay noqonaysaa laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum xadiiskan ayaa ku degaya ahlukitaabka hana rumaysanina hana beensanina ama warka idiin sheegaan hana u rumaynina hana ku beeninina waayo ziyaada kusii sugnayd haddaad rumaysaan waxaa dhici karta inay taxriifkoodii iyo baatilkii ay tahay oo aa baatilkii rumaysateen haddaad beenisaanna waxaa dhici karta inay markaa waxaweeye xaq allah soo dejiyey inay taho aa xaqii beenisaan culamada qaar waxay ka daliishadeen yani sadd daraa'ic ayay ka daliishadeen xadiiska kala baxeen oo waxaa loo diiday ahlu kitaab in lana rumeeyo waxay sheegaan lana beeniyo waa maxay waa dee taxadir laga taxadiraayo layska ilaalinayo xaq allah soo dejiyey in la beeniyo layska jiraayo ama baatil marka waxa weeye ay iyagu dhoobdhoobteen oo samaysteen oo taxriifiyeen oo la yimaadeen in layska rumaysto si aan taasi u dhicin marka horeba waxay idinku yidhaahdaan hana iska rumaynina hana iska beenina marka taasna saas yadaabaa laga qaadanayaa sidaas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa bedelaadda ahlu kitaabku ay bedeleen kitaabkoodii oo tabdiil ku sameeyeen inaanu ahayn mid kulli oo dhammaantii ay wada bedeleen inaanay sa ahayn ee kitaabkii wax ka miday bedeleen wax ka midana sidoodii bay u daayeen wax ka midana sidoodii ayay u daayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni kutubtii ahlu kitaabka inaan marka waxaweyan cilmi loo raadsan maadaama marka waxawe maqaamu shaki ay taallo yacni waxaweeye cilmi in laga faa'iidaysto oo culum lagala baxo oo laga qaato inaan marka waxa lala imanayn taasna waxa weye waa laga qaadanaya saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay iyada oo eh, cumar ibnu khataab xaashi towraada hayo ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani ku inkiray dabeedna markaa uu tilmaamay yani towraad markaa inaynay dee waxaweyaan cilmi u doonan macnaha noocaasoo kale u tilmaamay dabeedna marka waxa weeye wuxuu ku yidhi wallaahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yatabicanii ama lafdi kale waxaa soo arooray wallaahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum fatabactumuuhu la dalaltum hadduu muuse noolaan lahayo dhexdiinna joogo a isaga raaci lahaydeen oo bimacnaa aniga iga tegi lahaydeen waa lumi lahaydeen riwaayada kalena waxay sheegaysaa hadduu muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna joogo xalaal uma noqoteen in aniga raaco mooyaane wax kale xalaal uma noqoteen uma bannaanaateen wax kale uma bannaanaateen marka waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida inaan cilmi loo doonan laga faa'iidaysanayo wakhtiyada qaarkood si ahlu kitaabka loo radiyo oo kale oo tanaaqudaadkooda loo caddeeyo iyo waxyaalaha markaa taxriifaadka ay la yimaadeen waa dhici kartaa marka in la eego taas waa masala ukhra yani weeye laakiin waxaweeye in cilmi iyo istifaado loo doonto ma aha waxaynaga kaafiya ayaynu haysannaa oo waxyigii marka waxaw saafiga ahaa in nabiga lagu soo dejiye xaqa ahaa ayaynu haynaa oo taxriif ka maran marka waxaweye intaa ku kaaftoonno weeyaan xadiiska can ummi kulhuum binti cuqbata radia allaahu canha bukhaari wuxuu ka soo wariyey ummu kulhuum oo ina cuqbo ah waa ummu kulhuum bintu cuqbata ibni abi mucayd waxayna xagga hooyo ka walaal ahaayeen cuhmaan ibnu cafaan ayay xagga hooyo ka walaal ahaayeen waxayna ka mid ahay dumarkii soo hijrooday muhaajiraadka ahaa ee wakhtigii sulxiga soo hijrooday ka mid ahay marka iyadoo heshiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo gaalada ka dhexeeya uu yahay cid kasta oo markaa xagga iyaga ka timaada oo idinka idiin timaada inaad noo soo celisaan ayay soo hijrootay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma celin waayo iyadoo markaa celintu marka hore ay caam ahayd dee aayaddii suuratulmumtaxina soo degtay dumarkii waa laga reebay marka hore siiqada saynu arki doonno oo xadiiska soo socdaaba marka uu sheegaayo xadiiska kan ku xigaa man ataahu baa ku sugan marka lab iyo dhadigba waa soo geli karayeen laakiin aayaddii qur'aanka ahayd ee suuratulmumtaxina ayaa soo degtay aayaddaasaa ka reebtay ida jaa'akum almu'minaatu muhaajiraatin faimtaxinuuhunna allaahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar marka waxay noqotay wixii dumara la celin maayo dumar hadday soo hijroodaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta u yimaadaan la celin maayo laakiin ragga ayuunbaa la celinayaa sidaas ayaa markaa xukunku noqda marka lama celin ummu kulhuum waxay sheegtay annaha samicat rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul inay maqashay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaal uu odhanayo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayanmii khayran aw yaquulu khayra layse alkadaabu beenawaasku ma aha alladii kii yuslixu bayna annaasi dadka dhexdooda islaaxinaya oo hagaajinaya oo heshiisiinaya kaasi beenawaas ma aha oo fayanmii khayran khayr tuuraya bimacnaa hadal khayru ku tuuraya mid aw yaquulu khayran ama khayr odhanaya yacnii wax khayra ah oo dadka isu soo jiidaya ayuu odhanayaa qofkii markuu u tago kan yacni wuxuu ku odhanayaa yacni masalan ninkan kale heshiis waa doonayaa adaa lagu taagla'yey wanaag baa buu kaa sheegayaaba wanaag buu kaa sheegaya siuu quluubtooda isugu jiido ayuu markaa sheegayaa hadal islaax uga jeedo ayuu markaa sheegaya yacni hadalkaasi waxa weeye waaqic waaba khilaafsan yahay ya oo waxaaba laga yaabaa shiddo iyo adayg inuu kala kulmay markaas markuu mid walba sidaa ku yidhaahdo marka dambe waxaa laga yaabaa ruuxu inuu is yidhaahdo niyow dee adigaaba qarjafaya hadduu ninkii kaleba ku ammaanayo oo wanaag sheegayo oo sulxi doonayo ya yani markaa maad adigu heshiiska iska yeeshi kii kalena saas leeg baa lagu samaynaya iyaga iskama warhayaan marka meelaha beenta lagu banneeyey ka midta beenta meelaha lagu banneeyey ayay markaa ka midta marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa beentu inay ku bannaan tahay sulxiga dadka la heshiisiinayo inay ku bannaan tahay xadiiskana bukhaari iyo muslimba waa soo wariyeen waa isku waafaqeen waxaanay ahlucilmigu yidhaahdaan beentu waxaa ku dareeraysa alaxkaamu alkhams axkaamta shanta ah baa ku dareeraysa oo mar baa beentu xaaraan tahay waa sida asalka ah mar bay waajib tahay mar bay sunno tahay mar bay mubaax tahay mar bay karaahiye tahay shanta xukume kala duwan ayaa beenta ku dareerata wakhtiyada qaarkood waa waajibaysaa masalan cid baa waxay doonaysaa daalim ah ruux muslima inay dulmiday doonaysaa ama ay disho ama xoolihiisa dhacdo ya qofkaasina iskama daafici karo hadda maaragta amaba waxa weeye wuxuu doonayaa inuu dilo ama wuxuu doonaya xaqdarro inuu ku xidho waaba xaakimo markaa maamulkaabu haystaa dulmi buu markaa doonayaa inuu ku xidho ama wuxuu doonayaa hanti uu leeyahay hadduu helo inuu ka qaado hadduu og yahay inuu ka qariyaa waajib bay ku noqonaysa inuu u ma bannaana hebel ma aragtay xaguu ku jiraa maya ma arag ya haddii wuu arko markaa wuu garanaya halkuu ku jiro inuu u sheegaa uma bannaana inuu u sheegaa uma bannaana waa inuu ka qariya ya waayo qofkan muslimkaa ah inuu ku caawiyo dilka la dilaayo ama dulmiga la dulminayo mid u bannaan ma aha xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inuu u sheegaa daalimkaas aanu ka daafici karayn inuu u sheegaa uma bannaana hadday xataa keensato inuu dhaariyo waa ugu dhaaranaya ya dembina kuma qabo waajib baabay ku noqonaysa wakhtiyada qaarkood waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysa oo tan subxiga ku saabsan oo kale Eh, haddii dadkii lagu islaaxinayo lagu hagaajinayo oo lagu heshiisiinayo oo laysugu keenayo xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa marka waxaan yani sunna bay noqonaysaa yacnii rukso ahaato laakiin ruksadu marbay waajib noqotaa marbay sunno noqotaa marbay mubaax noqotaa ruksadu maaha xukun keliya inay yeelato waxaa jirta ruksa waajiba waxaa jirta ruksa manduuba rukso sunna ah rukso waajib ah rukso mubaaxa yani bakhtigoo kale marka naftu qofka qabsato oo inuu markaa dhinto halis u yahay ow nafta inuu ku badbaadiyo baktigaas ay tahay waa ruqsa laakiin waa ruqsa waajiba waa ruqso waajibah oo naftiisii inuu dil u sababaa dee uma bannaana walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyinna ha dilina ilaahay wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday hadda maaragta wax kaloo nafta uu ku badbaadiyey haddaanu haynin baktiga mooyaane waajib waxa ku noqonaysa bakhtiga inuu ku badbaadiyo saas aawadee masruuq oo taabiciintii ka mid waa ki yidhi ruuxa xaalatulidiraar gaadho naftu qabsato oo ku sigtay inuu gaajo daraaddeed u dhinto oo bakhti hela oo deed bakhtigii nafta ku badbaadin waayo oo cuni waaya ka qashaafa ilaa bakhti cuni maayo naftu iska baxda hadday doonto oo deedna sidii ku dhintaa naftiisa ayuu dilay marka wuxuu noqonayaa mid naarta keliya masruuq ibn alajdac baa odhanaya min kibaar taabiciin taabiciintii waaweyneyd buu ka mid ahaayo wakhtigii nebigaba muumin buu ahaaye nebiga waanu la kulmin calayhi salaatu wasalaam marka wa dabaqadda taabiciinta ugu horraysa waa mukhadaramiin yani nocaas marka waa ruqsa waajiba marka tanoo kale waxay noqonaysaa ruqsa waajibay noqonaysa yani waxa weeye tan eh, qofka muslimka lagu badbaadinayo tanna dadka lagu islaaxinayana ruqso manduub oo sunna a ah noqonaysa nooc kale waa mid mubaaxay noqonaysaa oo waxa weeye waa yani waata markaa ninku uu markaa ku dejinayo yani haweenaydiisi haweenaydiisii ayuu markaa waxa ku dejinayaa markaasu ashyaa uu doonaya inuu ku islaaxiyo iyadoo kacday ayuu markaa waxba ku odhanaya ta noocaasoo kale waxay noqonaysa iyadu noocii mubaaxa ahaa ayay noqonaysa waxay noqonaysaa kadib markaa mubaaxa kadib mubaaxa ayay noqonaysa culammadu waxay yidhaahdeen wasaaishu waxay leedahay axkaamu lmaqaasid bay leedahay arad kasta iyo ujeeddo kasta oo lagu gaari karo eh, run lagu gaari karo been in lagu isticmaalo been la yidhaahda ma bannaana laakiin qarad kastoo wanaagsan oo marka waxa weeye eh, beentii aan looga maarmayn haddii kale darar baaligi uu ka imanayo xaalaadka noocaasa waxay noqonaysaa markaa mid markaa bannaan bay noqonaysa eh, waxaa ka mida yani dagaalkoo kale xadiis baa sheegayey yani markaa saddexda umurood xadiis baa israacinayey yani kaa islaaxa in beenta lagu rukseeyey in waxa weeye ninku wararka markaa uu ka odhanayo haweenaydiisa wakhtiyada qaarkood inay bannaanaanayso beentu iyo dagaalka jihaadka inay ku bannaanaanayso dagaalka jihaadkaa inay ku bannaanaanayso hadda maaragta marka ashyaadaas waxay noqonaysaa xadiis baa saddexdaa kulminaya oo isu keenaya marka axkaam ahaan laakiin ruqsa ha ahaato laakiin haddii ay markaa tawriye oo kale ku suuroobi karto tawriyada waa in lagu kaaftoomaa haddii lagama maarmaan ay noqoto marka waxaan yani beenta waxay noqonaysaa marka inay bannaanta beenna maxaa la yidhahdaa been waxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa ka warranka laga warramo wax waaqica khilaafaya shaygii waaqica khilaafsanaa haddii laga warramo wuxuu noqonayaa been buu noqonaya xataa haddaan u qasdin wax waaqica khilaafsan inuu sheego khata'na ay uga dhacdo waxay noqonaysaa kadibu khata been kama u dhacday ayay noqonaysaa dembi kuma leh laakiin magaca beennimadu ka baaqan mayso yacni beenta looma shartiyo tacamud inuu qofku u qasday looma shartiyo sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan yacni beentu waa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa wax waaqica khilaafsan in laga warramo ama ha ku dhacdo si khata ah oo kama ah ama ha ku dhacdo si qasdi ah oo bareer ah tii doontaba ha ku dhacdee waxaa laodhanayaa waa been baa laodhanaya waxaa laga qaadanayaa islaaxu inuu weyn yahay maadaama qaradkaas loo baneeyey beenta lafteedii lagu banneeyey wixii islaaxa ka qayb qaadanaya si kale marka ay suurogeli geli weydo adkaato waxaa laga qaadanayaa siduu muhim u yahay islaaxu eh, ayaa markaa laga qaadanaya waa shay aad iyo aad u muhima inuu yahay ayaa laga qaadanayaa oo lagala baxaya marka xadiiska wsulxu khayr halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk